balfaadin alfaad ayuu ahaadaa wayakuunu huwa tawkiidkii bialfaadin alfaad ayuu ahaadaa alfaadaasoo macluumatin la yaqaano wahiya alfaadii annafsu nafta wey walcaynu daatada wa kullu wa ajmacu wa tawaabicu ajmaca iyo kuwa ajmaco raaca oo marka ajmaco wax lagu adkeeyo lagu sii baro wahiya kuwa ajmaco raacahoo tawaabicda wahiya tawaabicu ajmaca tawaabicdaasu aqtacu dhammaan weye wa absacu dhammaan wa absacu dhammaan wey alfaada wax lagu adkay waa intaas naf cayn kun ajmacu iyo alfaad aan ayaga keligood waxba lagu adkeey laakiin marka ajmaco wax lagu adkeeyo aa lagu sii dara haddii la hor aad in loo adkeeyo marka la hor aad in loo adkeeyo ajmaca lagu hor adkaynaa alfaadaana lagu sii dara alfaadaasuna waa saddexdaas miaal qaama zaydunaa istaagay marka la ydhaha qaama zaydun hadalku daahirkiis wuxuu yahay zayd inuu isagii istaagay laakiin wuxuu ixtimaali karaa inaan isagii istaagini ergey asagu uu diray uu istaagay ama wiilkiisi uu istaagay qaama zaydunaa istaagay nafsuhu aa istaagay ixtimaalka meesha waa ka bax ixtimaalka meesha waa ka bax marka nafsu la yidhi markuu nafsu la yidhi waa ka bax meesha wa ra'aytu lqawma oomkiyana wa ra'aytul qawma qowmkiina qowmkiina markaad tidhaahdo labay ixtimaali kartaa qowmkii mas-uuliyiintood inaad aragtay iyo inaad dhammaan wada aragtay daahir waxaa dhammaan inaad wada aragtay alqowm asha ku jirtaa sheegay waxaa laakiin dhici kartaa in inta badankoodii aragtay ama madaxdoodii aada lafdigii iska waasaxsatay oo hadde soomaaligaba waa lagu yidhaa fiir reer hebelaa maanta loo reerbeed oon gabar iyo midmidna ka maqlin maa yimid may odayaashiyaa yimid odayaashooda bisa imaana markaasa waxaa laleeyahay maanta reer hebela noo yimid waa saas marka marka reer hebela noo yimid la yiri fiiri maxaa xaqiiqadii noqotay ma wada iman soomaa sidaasaa marka a ixtimaali karta marka uu yidhaahdo ra'aytul qawma qoomkiyaan arkay inuu ula jeedo madaxdoodiian arkay nabadoonnadiian arkay inuu ula jeedo badankoodiian arkay laakiin lafdiga asalkiisu waa dhammaan inuu arkayo asalka laakiin ixtimaalka kale waa qori karaa kullahumaan arkay markaa tira gabar kama maqnayn gabar gabadheed kama maqnayn ah. waa dhammaystirnaayeen wey ah. hal mid kama maqnayn saasuu noqonaa kulla marka lagu daro waa la adkey wa bilqawm yaan soo maray badankoodiina soo martay odayaashiina soo martay intuba waa aqbali karaa maahir waxaa laakiin dhammaan ajmaciina dhammaan aan soo maray khalaas midma kama maqna marka ajmaciina marka la waa la agsiyey dhammaan wey marka fiiri qaama zaydun zaydu waa godnaa waa rafcisnaa nafsu waa ku raacay icraab qaama zaydun zayd waa macrifo ila waa calami nafsuhu macrifanimadii waa ku raacay idaafadaasuu ku macrifooy ilaa damiiraa loo idaafeeyey wara'aytu alqawma qoomkiiyaan arkay kullahum dhammaantood alqawma waa nasbisanta exraabka kulla waa ku raacay waa ku raacay alqawma waa macrifu oo asaa lagu macrifeeyey kulla waa macrifu maxaa lagu macrifeeyey idaafada damiirka loo idaafeeyey wa marartu bilqawmi qoomkiiyaan soo maray alqawmi exraabka maxay qaadatay kasro waa jaranta ajmaciina waa jaranta jamcida kusaalin yaaday ku jaranta alqawmi waa macrifu waa macrifu oo maxay ku macrifowday asa ku jirta ajmaciina waa macrifu oo maxay ku macrifowday waaba calanba ajmaciina oo iyay calam u tahay in wax lagu adkeeyo lafdigaanba waxaa loo dejiy wax lagu adkeeyo waa calam lafdi layska yaqaan wa saasaa qola yidhahda qolana waxay yidhahdeen maye idaafa meesha ku jirta oo laga xad oo waxay ahayd ajmaciihim ay ahayd kaasaa lasaxad ajmaciina al idaafo muqadarahu macrifo ku yidhi ama waxaa tira calamnimuu ku yidhi maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yhi waaqula waxaan leeyahay litawkiidi tawkiidkii waxaa usugnaaday tawkiidka almacnawiyi macnaha loo nisbeeyey alfaadun alfaad ayaa usugnaaday alfaadoo mucayanatun gaar carafahaa alfaadaasoo carafaha ay garteen annuxaatu naxwooleydu min tatabuci kalaami alcarab kalaamka carbeed la raacidiisa xaggeeda ay ka garteen wa min haadihi alfaad alfaadaas wax lagu adkeeya waxaa ka mid ah annafsu walcaynu a ka mid a ah. wayajibu waxaa waajib ah an yudaafa in la idaafeeyo kullu mid kullu waaxidin mid kasta oo min haadayni labada isim ka mid ah annafsu waalcaynu mid kasta in la idaafeeyaa waajiba ah ilaa damiirin damiirna loo idaafeeyo damiirkoo caa'idu u laabana calaa muakadi midka la adkayna bifatxi kaaf kaasa iska kor bifatxi kaafiya la akriyeyda jaanmujruurka meesha lagu tacalujinaan ku tusaay bifatxi kaafiya la akriyey fain kaana hadduu ahaado almuakadu midka la adkaynaa mufradan kaana damiir wuxuu noqonaa mufradan wa tawkiidina mufradan ayda noqoshay damiirkuna mfradu noqonaa lafdiga mukidka ah oo lafdu tawkiidka lagu magacaabayna mfradu noqona taqul waxay leedahay jaa caliyunaa yimid nafsu nafsadiisiyaa yimid nafsuhu nafsadiisiyaa yimid marka caliyun waa mfrad nafsuna waa mfrad damiirkiina waa mfrad waxadara bakrun bakr ayaa soo xaadiray caynuhu daatadiisiyaa soo xaadiray bakrun waa mfrad caynuna waa mfrad damiirkuna waa mufrad jaa caliyu jaa ficl maadi mabniin cala fatxi la maxal min alcraab caliyu faacil ja marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri nafsu tawkiidu caliyi wa tawkiid marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri nafsu mudaaf lahu damiiru mutasil mabniin cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh وxdر الواw xرف ctn xdر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب بkr فاaعل xdر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاaهرة في akhر عyn توkيد بkr وتوkيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاaهرة في akhره عyn مضاف لha ضمير متصل مبني على ضم في محل jر مضاف إليه وin kاana المؤkd kalaatayna جمعا haduu yahay kaana ضمير ضميرku wuxuu noqonaa ضميiرa جمع walafdu tawkiidi lafdiga tawkiidkuna wuxuu noqonaa majmuucan kula jamciy ayda noqosha kana fiirayda haddii mu'akadku jamc yahay ismiga tawkiidka muakidkuna jamcu noqona damiirka la xariirsana mudaafulayhiga oo muakadka u laabana jamcu noqona taquulu waxaa leedahay jaaa arijaalu rag yaa yimaadeen arijaalu soo jamc maaha anfusuhum naftood yaa yimaadeen dad sooma dirin anfusuhum naftood yaa yimaadeen anfus waa jamc lafdigiis muakadka laakeynayo arijaalu soo jamc ma noqon muakidkiina anfus oo jamcu noqon damiirkao laabanaana jamcu no oo waxa weya anfusuhum taas wey waxadara alkutaabu kuwii wax qori jiraa yimaadeen acyunuhum daatooyinkoodii ay yimaadeen kii muakadkaa la adkaynaya alkutaabu wey waa jamcu kaatibi kutaab khalaas lafdigii muakidkaana jamca laga dhigay acyun aa layidhi caynu soo mufradki maahan acyun aa layidhi damiirkii u laabanaya muakadkana jamca laga dhigo hum aa laga dhigay jaa arijaalu jaa ficlu maadin mabniin cala fatxi la maxal lah min alcraab arijaalu faacilu jaa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri anfusu tawkiid rijaal wa tawkiid lmarfuuci marfuuc وcalaamaةu rفci damtu ظaahiraة fi akri anfus mdaaf wlhaw damiir mutaصil mabniy waxaad tidhaahdaa mabniy calى dami fi maxali jari mdaaf ilayh wlmimu calaama jamci dukuur وxadr اkutaabu acyunhum وxadr waaw xarف caطin xadr ficl maadi mabniy calى الفتح la maxal lah min اcraab alkutaabu faacil xadr marfuc وcalaamaةu rفci damtu ظaahiraة fi akirih acyunu twkiid اkutaab وتwkiid marfuuc marfuc وcalaamaةu rفci damtu ظaahiraة fi akirih acyun mdaaf wlha damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mdaaf ilayh wlmimu calaamati jamci dukuur wain kaana almu'akadu kan laadkayna musanan hadduu noqdo markaan waxbaa iskilaafa iska fiiri wain kaana almu'akadu kan laatayna hadduu noqdo musanaf falafsaxu sida faseexada badan an yakuuna damiiru damiirka u laabana musana waa inuu noqdo walafdu tawkiidi mu'akadka lafdigiisuna majmuucan mid la jamci u noqdo mu'akadka marka uu noqdo musane mu'akidka jamca laga dhiga jamca laga dhiga damiirka mudaafulayga oo mukadka ulaabanaya musana laga dhiga sidaasaa faseexo badan taqul waxaa leedahay xadara rajulaani labadii nin ay yimaadeen arajulaani soo musana maaha ayagaa ah mukad i marka anfusu mukadkii jamca laga dhigay laakiin laf mudaafulayga damiirka ah oo u laabanayo mukadkaa musana laga dhigay anfusuhumaa labadooda alay labadoodii ay yimaadeen naftoodi naftoodii ay yimaadeen xadara ah, xadara rajulaani labada nin ay yimaadeen oo soo xaadire anfusuhumaa nefafyaalkoodii ay yimaadeen xadara ficlmaadi mabniin cala fatxi laa maxalala min alcraab arajulaani faacilu xadara marfuuc wacalaamatu rafcihi alif niyaabatan can dama liannahu musanad ma naas fi man xarak wanuunu ciwadun can tanwiin fi ismi mufrad anfusu twkiidu rajulaani wtwkiid marfuuci marfuucu wacalaamatu rafci damtu aahiraة fi akhiri anfusu mudaaf hmaa mudaa humaa damiiru mutaصil mabniyu calaa sukuni fi maxali jari mudaaf ilay lama dhihin xadara rajulaani labada inaa yimaadeen nafaahumaa lama dhihin musana lagama dhigin muakid maxaa yeele xoogaa waxaa la dhibsanaa mudaafkii iyo mudaaf laba musana inay noqdaan maadaama mudaafilaygu damiirka humaa uu musano yahay mudaafkiina inuu musano kale noqdo nafsaa humaa ala dhibsana marka waxaa fiican waana la dhihi kara banaanta xarabiisa laakiin maxaa ka fiican anfusuhumaa wa jaaa alkaatibaani labadii wax qor ayaa yimaadeen muakadka wa wax lagu adkayna muakadka la adkaynaahan raba muakadka la adkayna waa kee alkaatibaani waa musane fiiri marka muakadkii jamca laga dhigo acyunuhumaa daatooyinkoodi acyunhumaa laakiin damiirka mudaafilayga oo mukadka u laabanaya musano laga dhigay huma huma jaa ficl maadin mabniin cala faci la maxalala min acraab alkaatibaani faacilu ja marfuuc calaamatu rafci alalifu niyaabata can dama liannahu musanan ma naba fi min xarak wanunu ciwadun can tanwiini fi ismi lmufradi acyunu twkiid اkaatibaani wa twkiid marfuuci marfuuq wacalaamatu rafci damat daahiraة fi akhirihi ayun mudaaf ma mudaaf ilay mabniin ala sukuni fi maxal jarri soo gaab ama ta waxa tara ayun mudaaf fama damir muttasil mabniin ala sukuni fi maxal jarri mudaaf ilayhi wa min alfaad tawkid alfaad tawkid waxa kamida kullu wa mithlu kullu waxa lamid ah jamii'un alamida wa yustaradu waxa la shardiya ah, ah. shardiya ilay labadan marka wax lagu adkayna ee shardigan iska soo xif hurdayuu kugu gelin wa yustaradu waxa la shardiya fiihimaa kulli iyo jamiic labadaas marka wax lagu adkayna kulli iyo jamiic waxaa loo shardiyaa idaafatu kulli mid kasta in la idaafeeyo minhumaa labadaas lafdi ka mida waa kulli iyo jamiici mid kasta in la idaafeeyo ilaa damiirin damiir loo idaafeeyo damiirkoo mudaabiqin waafaqa lilmuakadi kan la adkayna kan la adkayna damiir aljayshu lafdigu waa mufrad oo ismu la yidhahdaa macnaha jamc maana lafdigu waa mufrad aljayshu ah. ciidankiyaa yimid kulluhu dhammaantiisa marka lafdigu maadaamuu mufrad iyo damiirka u mufrad ka dhig kulluhu ciidankii dhammaantiisa maxaa ah. aljayshu ismu la yidhahda aljayshu iyo alqawmu iyo alrahmu iyo kulligood ismu la yidhahda ah. lafdigu waa mufrad macnuuna waa jamc ma ahan jamac oo inta mufrad lahaa la soo jamciyey aljayshu sidaasayba carabtu ku deji ma ahan mufrad la soo jamciyey ee waa mufrad macno badan tusay soo ma jeed jaaa aljayshu ciidankii ayimid kulluhu dhammaantiisa waxa barar rijaalu raggiyaa yimaadeen jamiichum dhe marka soo muakadkii jamac ma noqon alrijaalu damiirka marka jamc ka dhig jamiicuhum dhe jamiicuhum wa alfaadi wa wa min alalfaadi alfaada waxaa ka mid ah wax lagu adkeeyo waxaa ka mid a ajmacu walaa yu'akadu laguma adkeeyo bihaada lafdi lafdigan oo ajmaca ah haaliban sida badan ilaa bacda lafdi kulli kulli lafdigeeda ka gadama sida badan ajmaca keligeed wax laguma adkeeyo ee marka hore waxaa wax lagu adkeeya kulli markaasaa lagu sii dara iyadana lagu sii xoojiya sida haalibka sida badan ajmaco keligeed wax laguma adkeeyo ee marka hore waxaa ka hormaraha kulli kulliga wax lagu adkayna markaas kadiba ajmcada loogu dara adkayntiyaa lasii badina ah. wa min alqaalibi sidii badneed waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala fasajada almalaaikatu malaaigtii waa sujuudeen kulluhum dhammaantood waa sujuudeen ajmacuuna dhammaan waa sujuudasiir kulliyaa laga hormari soo ma jeedid ah, kulliyaa laga hormari kulliyaa laga hormari fasajada alfaau xarfu cadmi ama qur-aankii ka horreeyey warkama hayd adigu waxaad ka tidhahdaa alfaa calaa xasab maa qablaha sajada ficl maadi mabniyn cala fatxi la maxal lah min alicraab almalaaikatu faacilu sajada marfuuc وcalaamaةu rفci damة ظaahiraة في akiri kul twkiid اmalaaئika وtwkiid marfuuci marfuuc وcalaamaةu rفci damة ظaahiraة في akiri kul mdaaf wlhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxalitani mudaaf ilayh wlmim calaamaة jamci duku ajmacuuna twkiid malaaئika وtwkiid marfuuci marfuuc وcalaamaةu rفci alwaaw niyaabat can dama lأnnahu jamc mudakr saalح maa naaba fiihi xarfnan xaraka wnuunu ciwad can tanwiin fi sm mfradi wa min hayr اqaalib waxaa kamid a ayru qaalib hayru qaalib waa maxay ajmacu oo aan kulli ka horreyn oo keligeed wax lagu adkeeyey ajmacu oo aan kulli ka horreyn oo ayadii keligeed wax lagu adkeeyey ma badna waase jirtaa wa min hayr اqaalib waxaa kamid a qowlu raajisi midkii baxrurajadka ku gabyaayey hadalkii uu ku hadlay idan waqtigaas daliltu waxaan ahaanaa addahra zamanka abkii mid booyaya ajmaca dhammaan laba laba bayd ay ahaayeen ya laytanii kuntu sabiyan murdacaa taxmiluni zalfaahu qawla nagtacaa idaa bakaytu qabalatnii arbacaa idan daliltu dahra abkii ajmacaa yaa laytani uu yidhi yaa qawmi tolkaygiyo laytanii allah shallaytee kuntu haddaan ahaa lahay sabiyan wiil wiilkaasoo murdacan la nuujinayo waa weyn marka wuxuu rabaa wiil yaroo la nuujiye inuu noqdo wiil yaroo la nuujiye wax arka hadda la dhunkoonaayo markuu booyaba markaas ah, haddaan wiil yar iska noqda sida loo koolkoolaayo aniga labaa laygu dhufaa markaan wax diidaba maba lay koolkoolaayo yaa laytanii yaa qowmi tolkaygiyo laytanii shallaytadeediiyo kuntu haddaan ahalaa sabiyan faqiiriya sabigaasoo murdacan la nuujina sabigaasoo taxmilunii xaal ay qaadaydo adalfaa-u tiisanka yare xawlan sanadkoo dhan ay iska kaysido agkaca dhammaan xawlana la adkayna oo nakiraa weliba agkaca dhammaan idaa bakaytu markaan booyo qabalatnii waa idhunkoone arbacan afar goor siday ii aamusido mar haddaan hal gooyin afar dhunkoosho ku helaayo idhan waktigaas daliltu waxaan ahaanaa addahra zamankaoo dhanba afkiin iska booyahay adadhama ilaa halkii mooyaan afaraan ku helay manada aamusahalka kay dhunkooda maanta ah, wuxuu lehay muxuu sabiga yarkaa fursad haystaa hmm. marka maxajaajka laga rabaa addahra oo la adkeeyey wey idan waktigaas daliltu waxaan ahaanaa idan daliltu waxaan ahaanaa idan waktigaas habaa idan dalintu waxaan ahaanaa adahra zamankoo dhanba weligay wa iska booya zamankoo dhan waxaan ahaanaa abkii mid booyaya abkii mid booyaya ajmaca dhammaan hmm. idantan waxa leedahay idan xarfu jawaabin mabniyun calaa sukuuni laa maxalala min alicraab dalintu waa dalla bikaana sawaadeeda kamid aheed dalla markaasaa la furfuray markii ta'da lala xadhiidiyey fakiyaa lagu sameeyey awal waa isku idqaamneed labada laama isku shidneed marka alla soo ma ahayn furfur marka tafkiif ah, alla ay aheed furfur marka alintu eh? haya kaana amsa asbaxa maxaa dhexday ayadii waayo hayta wax kale qalin ma haysatid mhm. ah. alintu hoos ah, xashada idinkugu sheega oo idinkugu saxa xashada idin saxay baa lii hoos fiiriyaha dalla waay meeshu dood maaha haye iska saxdahay korna inii saxan matnigaa saxan eh, madni hadduu saxan yahay rabta madni hadduu saxan yahay madni saxan xaashiyadan xaashiyada marka iskala iska saxa marka waxaa tidhaha daliltu waa kaana iyo khawaadeedii midii ahaad wey daliltu sowma jeedin kaana iyo khawaadeedii daliltu ficlu wasmu dalla wey oo dalla iyo isimkeedii wey taaba waa isimkii dalla dalimtu ficlun wasmu dalla dhe ah, dalla ficlu maadin naaqis ah, tansibu lism wa lkhabara mabniyun cala sukuuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik wa taau damiirun muttasilun cala dami fii maxali rafcin ismu dalla eh. الdhr منصوب على ظرفyة زmانية الdhr منصوب عaلى ظرفyة زmانyة mنصوب waaa tiahdaa ama waxaa tiahdaa الdhr اسم زmاn منصوب عaلى ظرفyة زmانية وعaلاaمة نصب فaتxة ظاahiرة في akhره وظرف متacalق بأbkي gadaal u تacalجi abkي فعل مضاaع مرفوع لتجرد من الناصب الjاز وعaلاaمة رفع ضمة مqdرة عaلياء منع من ظهوurhi الثقة وفاaعل ضمير mصر مجوب تقديره أنا أجمع توkيد الdهر وتوkيد المنصوب منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في أقيب waxaa laga rabaa maanta addahradaas oo la adkeeyey oo maxaa lagu adkeeyey ajmaca ajmacana kama horayba kulli waa kulli oo ayadoon ajmaca wax ka horayn lagu adkeeyey wa intaas wey wa rubamaa waxaa la arkaa ixtiija in loo baahdo ficil majhuula wey warudhamaa waaa la khabarkii miyayna sheegin waa jumlada abkii wljumlatu min waxaa tidha wljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali naصbin khabaru dalla waraabitu baynahuma faacilu abkii warubama waxaa la arkaa ixtiija in loo baahdo ilaa ziyaadati taqwiyati xoojinta in la in la siyaadiyo in lasii siyaadiye in loo baahdaa la arkaa wa rubamaa waxaa la arkaa ixtiija in loo baahdo ilaa ziyaadati taqwiyati xoojin dheeraad ah oo fajii'a markaas lala yimaado bacda ajmaca bialfaadin ukra alfaad kale wahiya alfaada kale oo ajmaca gadaalkeeda lala yimaadaa abtacu dhammaan wa abtacu dhammaan wa absacu dhammaan wey wahaadihi alfaadu alfaadan laa yu-akadu wax laguma adkayo biha alfaadaas istiqlaalan gaar ahaan ayagoo keligooda wax laguma adkeeyo naxw jaaa alqawmu qoomkiyaa yimid ajmacuuna dhammaantood agtacuuna dhammaantood abtacuuna dhammaantood absacuuna dhammaantood sii adkee ah, wallaahu aclam uu ku yidhi intaas cashar maahan cashar ku dar albadlu waxukmu hada maxaluhumaa ah, albadelu bedelkii iyo waxukmu xukunkiisii haadaa maxaluhumaa meeshana meeshii looga hadli jiray bedel bedel bedel meesha looga hadli jiray w qaala wuxuu yihi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almaxruufu bibni lajrumi wuxuu yidhi idaa ubdila smun ism haddii la bedelo min ismin ism kale xaggiisa laga bedelo aw ficlun ama ficil la bedelo min ficlin ficil kale xaggiisa laga bedelo tabica bedelkiya raacahu mubdelu minhugii fii jamiici iraabihi icraabtiisa dhammaanteedu ku raaca iiriya tawaadicda kii ugu dambeeye wey kan taabica maxaa laydhaha badel matbuuca la raacayana mubdalu minhu waa lagama maarmaan inaan saas u kala naqaan taabica magaciis maxaa la dhahdaa badel midka matbuuca la raacayana mubdalu minhu marka waxaad leedahay ism ism waa laga bedeli karaa ficilna ficil waa laga bedeli karaa bedelku mubdalu minhu ixraabta ku raaca wax kalena iskuma raacaan macrifiya nakiro looma shardiyo ama isku raaceen amay isku raaceen looma shardiyo kaliya waxaa shardiga inay exraabta isku raacaan rafcu nasbu khafdu jasm intaas inay isku raacaana laga maarmaan idaa ubdila smun ism haddii lasoo badel qaato min ismin ism laga soo badel qaato aw ficlun ficil min ficlin tabiica bedelka raaca hu mubdelu mihuga fii jamiici iraabiyi ku raaca iraabtiisa dhammaanteed wuxuu yidhi maxamed mxudiin cabdulxamiid waaquulu waxaan leeyahay albedelu bedelka macnaahu bedelka macnihiisa fi luqati luqada carabiga xaalu ahaaday alciwadu waa ciwad ah, ciwad wey shay shay lagaa fiistay wey shay shay lagu bedelay wey taqulu waxaa leedahay istabdeltu kadaa shaygaasaan soo bedel qaatay bikadaa shay hebelan ku soo bedel qaatay ma ada waxaad gelinaya midkaad ka tegaydo masruubka kaad ka tagtay kaad qaadatay gelimayo istabdaltu waxaan bedel qaatay ah. istabdaltu waxaan bedel qaatay kadaa shay hebel bikadaa shay hebelan kusoo bedel qaatay waabdaltu kada shay hebel waxaan kasoo bedel qaatay min kada minkani midkan ka soo tagtay turiidu waxaad ula jeedaa annaka adiga istacadtahu waad soo cinwad qaadatay minhu shaygiiad ka soo cinwad qaadatay wahuwa badelka fi silaaxi naxwiina xaal uu ahaaday heshiiska naxwooley maxaa la yidhahdaa bedel ataabicu waa mid raaca limaa qabla waxa ka horeeya oo mubdlminhuga mubdlminhugahu raaca taabicaasu almaqsuudu loola qastaa bilxukmi xukunka bilaa waasitatin ayadoo wax udhexeeya la arag wax udhexeeya lama arko hadda macduufka iyo macduufu caleyga yaa udhexeeyey caadifka macduufka iyo macduuf adeeg ayaa udhexeeyey caadis bedelka iyo mabdlminhu waxba uma dhexeeya xukunkana waxaa loola qastaa xukunkana waxaa loola qastaa taabica keliya markii carabka la joogay xukunka marar badan labadaba waa loola qastaa ja zayduna yimid wa camruna waa yimid labadaba xukunka waa loola qastaa imaatinka ah. labadaba waa loola qastaa tawkiidka markaan joognayna Ah, matbuuca loola qastay xukun nacsigana matbuuca loola qastay xukun fiiri nacsigii fiiri markaan ku idhaahdo jaaa rajulu ninaa yimid rajulko kariimu wanaagsan rajulkaas unbaa inaan suga rabaa kan waa iska tatima dhammaystirid wey xukunka waxaa loola qastayaa waa matbuuca oo mancuudka ah mancuudka ah cabas markii la joogay labadaba xukunka in loola qastaa laakiin waasidaa udhaxayday waasidana waa udhaxayday tawkiid marka la joogo muakadka xukunka loola qasta kan waa iska sii adkayn bedelka marka la joogo taabica xukunka loola qasta taabica xukunka loola qasta soo uma jeedin ataabic almaqsuudu bilxurmi bilaa wasitatin huwa lmusamaa badela u yihahna maali marka waxa loola qasta xukunka waa waa taabica taabica loola qastaa wax udhaxeeyana male xukunkiisuu kuu sheegaa marka maxay isku raaceen bedelka iyo mubdel wa xukmuhu xukmulbedeli anahu ana albadela yatbacu waa raaca almubdela minhu kii laga soo bedelkaasuu raaca fii icraabihi mubdel minhuba ku raaca calaa macnaa waxaa loola jeedaa annahu shaaniye in kaana almubdelu minhu mubdlu minhugu hadduu ahaado marfuucan ku la goday kaana albedelu bedelkuna wuxuu ahaana marfuucan ku la goday miaal naxwu ja naxwu xadara ibraahiimu ibraahim waa yimi oo waa soo xaadiray abuuka aabbahaa soo xaadiray ibraahimka aabbaha ibraahima soo xaadiray aabbahaan soo xaadiray ka bedelo xadara ficil maadi mabnin cala fatxi la maxal min alciraaq ibrahim aacil abr marfuu calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih abuuka badlu min ibrahim wabadl kuli min اkul wabadl marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatu can dama lanahu min aasmaa amsa ma naada fiihi xarfan xarak abu mudaaf alkafu damiiru muttaصilun mabniin cala fatxi fi maxali shayin mudaaf ilayh wain kaana almubdlu minhu kan wax laga soo bedel qaatay hadduu yahay mansuuban kula nasbiyey kaana albedlu bedelkuna wuxuu noqonaa mansuuban kula nasbiyey naxw qaabaltu ibraahiima ibraahiimaan qaabilay akhaaka walaalkaa aan qaabilay ka bedelo walaalkaa aan qaabilay waa walaalka ibraahim qaabaltu ibraahiima ibraahiimaan qaabilay maanta akhaaka walaalkaa aan qaabilay ka bedelo qaabaltu ficlu waa faacilu ibraahiima mafcuul bihi mansuub calaamatu rasbi farxatu daahiratu fi akhirih akhaa badelu min ibraahim wabadel kuli min alkuli wabadel marfuuc wabadel mansuubi mansuub وcلاaمة نصب الألف نيابة عن فتح لأن من الأسماء الخمسة ما نaba فيه حرف من حركة أخا مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وإن كان المبدل منه مقفوضا وإن كان haduu ahaado المبdل minhu ka wax laga soo bedel qaadana مkفوضa ku la kafdiyey kaana اbdl bedelku wuxuu noqona مkفوضa ku la kafdiyey نحو أعjabnii waxaa i cajabgeliyey waxaan jeclaystay wey waxaan jeclaysoon u bogay wey acjabani waxaa i cajabgeliyey akhlaaqu muxamadin muxamed akhlaaqdiisa khaalidka abtiga akhlaaqdiisa ajabgeliyey ka bedel ah. abtiga khaalidka khaalika hmm? acjabadnii waxay cajabgeliday akhlaaqu muxamed muxamed akhlaaqdiisa khaalidka abtiga akhlaaqdiisa ay cajabgeliyey أعجب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والطاء علامة التانيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب والنور للوقاية مبني على الكسر لا محل له من الإعراب والياء الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم أخلاق فاعل أعجب مؤخر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أخلاق مضاف محمد مضاف لمجهول وعلامة شر كسرة ظاهرة في آخره aali bedelun waxaad tidhahdaa khaali bedelun min muxamedi wabadl wabadelu kullin min alkulli wabadlulkullina waa yidhahdaan naxwooleyda waxaana la yidhi carabiga laguma arag kulli oo alla gelsho naxwooleyna wabadlulkulli min alkulli ay yidhahdan arki doona insha allah khaali bedelun min muxamedin وbdل kل min kuli وbdl majrوr majrوr وcalaamaة jri kasرة ظاahiraة في akhirih khاl mضاaf wاlkaafu ضميir mتصل mبني عalى الفتح في محل jr mضاaf ilayh وin kaana الmbdl minhu kan wax laga bedelana hadduu noqdo majsuman kula jasmiyey kaana اbdl bedelku wuxuu noqonaa majsuman kula jasmiyey naxو man yashkur rabhu qofkii rabbigiis ka shukriya oo caqliguu siiyey ku caabuda indhaha uu siiyey ku caabuda dhegaha uu siiyey ku caabuda fahmada uu siiyey ku caabuda nimcada uu siiyey ku caabuda qofka rabbi ku shukriya xibnihiisa ku caabuda ka bedelo yasjud lahu qofka rabbigiis u sujuuda yafus waa guulaysana man yashkur rabbahu rabbigiis qofka ku shukriya yasjud lahu qofka rabbigiis u sujuuda yafus waa guulaysana من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يشكر فعل مضارع مجزوم بمن أنا واحد يشكر فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستطيل جوازا تقديره هو يحد على من رب مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره رب مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر يسجد بدل من يشكر وبدل كل من الكل وبدل مجزوم مجزوم وعلامة جسم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على من له جار ومجرور متعلقا بيسجد يفوز جواب شرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من وجملة شرط وجواب في محل رفع خبر مبتدا مبتدا هو منطق رابطكنا فاعل يشكر فاعل يسجد فاعل يفوز كل منطق الله بني اه اسكم انواع البدل بدل كنوعيالكيسا هذا محلها ماشان waa meeshii looga hadlayay iyo maxalkii lagu bara jiray naxwo waa fududaaday markaasaa la wadaa casharkaa badan ya ma badna markaanoo kalea la wadi jira qaala wuxuu yihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawud asinhaaki almacruufu bibni lajrumi wahuwa bedelkii calaa arbacati aqsaamin qabyal afara korkoodu ahaaday bedelku afar uqaybsamaan bedel afar uu uqaybsamaa wahuwa bedelkii calaa arbacati aqsaamin qaybyaal afara korkoodu ahaaday badl hay hay laga bedelo min ahay ay afar maga u leeyahy bedl hay min ahay bedluli min اuli bedlmudaab meeqa maga u leeyahay saddex u leeyahay bedl hay min ahay bedluli min اuli bedlmudaab ah, mudaabiqa oo bacdan oo ma yastamid ina maaligu yidhahdaa mudaabiq isaga ku magacaabaaba soo ma jeedin waay waay waxaad tidhaahdaa marka badlu shayi min ashay shay shay laga bedelo wabadlu bacdi gabal laga bedelo min alkuli fiili kulli alla gashay ma jeedin insha allah indhahagaad ku arki doontaa carabiga laguma arag iyadoo lagu leeyahay naxwooley unbaa la timi wabadlu iyo kulansiga bedelkiisii wabadlu lhaladi iyo qaladka bedelkiisii waa afartaas badlu min ashay min ashay o badlu bacdi min alkuli labo badlu ijtimaali saddex bedladi aartaas nuu wey bedel afartaas nuu wey miaal naxw qawlika qaama zaydu zaydaa istaagay ka bedelo akuuka walaalkaa istaagay aqaan lagu sheega waa zayd naftiisii zaydka walaalka ahaa marka waa shay shay laga bedelay waa kulli kulli laga bedelay waa bedelmudaaric way iswaafaqsany zaydka iyo aqan waa isku mid way iswaafaqsany waa bedelmudaaric waa bedel shay min ashay waa bedel kulli min alkulli qaama zaydu zaydaa istaagay akuuka walaalkaa istaagay haye bedelbacdiyaa la rabaa wa akaltu rakiifa kimistiyaan cunay muufihiyaan cunay ulukow saddex marka loo qaybiyaan meel ka cunay fiiri uludka sow bacdi rakiibkii ka mida maaha waa qayb ka mid ah waa qayb ka mid ah waa bedelbacdi min alkulli gabalaa lasoo bedel qaatoo ulud ah yaana laga soo bedel qaatay rakiibkiioo kulli ah rakiibku waa muufiyo dhamaystira waakaltu rakiifa kimisti ama muufihi ama rootigiyaan cunay dheh uluow saddex marka loo qaybiyo aan meel ka cunay dheh ka bedelo oo uluadaas bedela mubdlmidubina waa arakiif wanafacanii zaydun zaydaa i anfacay oo wax i taray cilmuhu cilmigiisa i anfacay fiiri zaydun waa mubdlminhugi maxaa laga bedeshay cilmuhu cilmuhu bedela bdlimaala ldha bdlimaal aa la yidhaahdaa haaan ku arki doonaa waxaa loola jeeday wara'aytu zaydan zaydaan arkay alfarasaan arkay markii horeba alfarasaad rabtay carabkaa kaaga dhacay zayd zayd maba rabin farasaad soo arag markaasaad waxaa rabtay inaad dadka u tira farasan markaad soo istaagtay carabka wuxuu kaaga dhacay zaydaan arkay markaasaa tii farasaan arkay ta ka tagtay zayd wuxuu ku yidhi arata waxaa doontay marka hore meesha soo istaagtayba arata waxaa doontay an taquula inaad tidhahdo alfarasa faqalidta ah, waa geftay faabdalta zaydan ad ka bada qaatay minhu aras ta carabkiya waa geftay inta geftay aad zayd ah, zayd aad tii sharax wa aquulu waxaan leeyahay albedelu bedelku calaa arbacati anwaacin nuucyala afar korkood u ahaaday annawcu lwal nuuca ugu horeeya bedelu lkuli min alkuli waa kulli kuli laga bedelo wa yusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa bedel almudaabiq waxaa kaloo lagu magacaabaa bedel shay min ashay saddex magac wey saddex magac wey bedel shay min ashay masnigay kuugu taala sooma sharaxan hadda maxaad ku haydaa labo bedl kuli min alkuli iyo bedelmudaabit saddexda magac u leeyahy mid walbana daabit u leeya daabitkiisa qabso marka bedel shay min ashay bedel kuli min alkuli bedelmudaabic dhegayso magaciisa waa kane wa daabiduhu xagkiisa an yakuuna albedelu bedelku waa inuu ahaado caynal mubdeli minhu mubdelu minhuga caynkiis weyn waxba kuma kala duuna intaasaa shardi u ah an yakuuna albedelu bedelku waa inuu noqdo caynalmubdlminhu mubdlminhuga cayntiisii naxw zaarani waxaa isoo booqday muxamedun camuka adeerkaa isoo booqday adeerkaanaaba muxamed ah adeer magaciisa waxa la ihahda muxamed waa isku mid marka camuka iyo muxamed maanta zaara ficilmaadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab wa nuunu lilwiqaaya mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alicraab walyaa damiiru muttasil mabniyun cala sukuuni fi maxal nasmin mafcuul muqadam muxamedun faacilu muaharu marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakirih camu badlu min muxamedin wa badl kuli min alkuli wa badl marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akir camu mudaaf alkaafu damiir mutaصil mabniyu cala fatxi fi maxali jari mudaaf ilay annawcu nawca ataani labeeya bedel bacdi waa gabal in lasoo bedel qaato min alkuli kuli laga soo bedel qaato daabiduu leeyay waa kana daabitu xagkiisa an yakuuna albedelu bedelku waa inuu noqdo juz-an qayb min almubdel minhu ka mida ah. juz oo mubdel minhu ka mida ah waa inuu noqdo sawaaun waxaa isku mid ah akaana jusku ahaaye ismu kaana juska u akaana huwa jusku ahaaye aqala mid ka yar min albaaqi inta hartay am amase musaawiyan lahu mid la siman ahaaye am akara minhu mid ka badan ahaaye naxwo xafidtu lqur'aana qur'aankiyaan xifdiyey uluow saddex marka loo dhigan meel xifdiyey ow nisfahu barkiisaan xifdiyey ow amase ulueyhi saddex marka loo qaybiyaan laba xifdiyo labaatankiisaan xifdiyey waa isku mid midkaa rabtaa dhihi karta soo ma jeedin xafidtu lqur'aana qur'aankiaan xifdiyey ka bedelo qur'aanku soo kulli ma waa soddonkii jus waa dhammaystiran ya ka bedelo bacdi kamida soo qaado uluow saddex meeloodaan meel xifdiyey oo waxba waxaa tidhaa nisfahu kala baraxisi oo hoose waxaa tidhaa ulueyhi saddex marka loo qaybiyo labaan xisbiye oo labaatan jusaan hayaa tobanaa isugayda soo ma jeedi haye icraab xafidtu ficlu wa faacilun alqur'aana mafcuulu bihi mansuubun wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirihi uluثa badalun min alqur'aani wa badalu bacdi min alkuli وbdل منصوب منصوب وعلاaمة نصب فرة ظاaهرة في أقل ثلث مضاaف والhاw ضمير متصل مبني على ضم في محل jر مضاaف إليه waay شharدiyuu leeyahy marka bdl bعض miن الكuل شhardigiis waa kana maxaa loo shardiyaa ويجiب waxaa waajiba في haada نوع نوعan oo bdl bacdiga ah waxaa waajiba an yudaafa in loo idaafeeyo ilىa ضميirin ضميir ضميirkoo caaidin u laabana ilى اlmbdl minhu kamaa raأayta sidaas soo arag adiga ma soo arkino iiri xafidtu lqur'aana qur-aankaan xifdiyey uluahu qur-aanka ulukiisaan xifdiyey nisfahu qur-aanka nisfiisaan xifdiyey ulueyhi qur-aanka saddex meelood labaan xifdiyey marka damiir uluahu damiirka ku jira kau laabana qur-aanka nisfahu ku laabana qur-aanka ulueyhi kan ku jira ku laabana qur-aanka shardigaasu leey anawcu haali nuuca saddexiyo bedelka ka mid a bedel ijtimaala leyidhi bedel ijtimaal kuma siga bedelkiisi daabidkiisii daabidkiisii wa daabiduhu daabidkiisa an yakuuna waa inuu ahaada bayna albedeli walmubdeli minhu bedelka iyo mubdelu minhuga inta udhaxayda irtibaadun isku xirnaan isku xirnaan waa inay ahaataa isku xirnaantaasoo bikayrilkuliyati kuliye aan ahayn wljuزiyatu juزiyana aan ahayn iiri waxaa shardi ah bedeluijtimaalka bedelka iyo mubdelu minhuga calaaqa ka dhaxayda calaaqadaas laba shay maaha bedelku mubdelu minhugiioo dhammaystiran maaha sida bedelkuli min alkuli bedelku mubdelu minhugii juz ka midana maaha haddana xiriira ka dhexeeya saasaa lagu yaqaana hadda fiiri zaaranii muxamadun camuka camuba iyo muxamed isku miday ahaayeen ah, kanu saas maaha maaha mudamirubi oo dhamaystiran o xafidtu lqur'aana uluta uludka muxuu ahaa juz qur-aankii ka mid a ah. badelushtimaalku saas maaha waxaa la rabaa inuusan mubdalminhugi oo dhan ahayn qayb ka midana ahayn xiriirna ka dhexeeya saasaa laga rabaa xiriirna waynu ka dhexeeya misaalkaad ku fahme ah, alashyaau tatabayanu bilamila wdaabiduhu an yakuuna waa inuu ahaado bayna albedeli bedelka iyo wlmubdeli minhu irtibaadun isku xirnaan isku xirnaanto bikayr kuliyati wjuziyati juziyo iyo kuliye qeydkeed oon juziyana ahayn kuliyana ahayn wayajibu waxaa waajiba shardigu leeya dhegayso waxaa waajiba fiihi bedelu ijtimaalka idaafatu lbedeli bedelka in loo tiiriyo ilaa damiirin damiir damiirkoo caaidin u laabana ilalmudalmin ayba shardigaas iska shardigaasu leeya sooma jeedid sooma jeedid shardigaasu iska leeya naxw acjabanii waxay cajabgelisay ajabatni acjabatnii waxay cajabgelisay oo aan u bogayoon jeclaystay aljaariyatu gabadha xadiid waa warkeeda ay cajabgeliyay fiir hadeer mubdlu minhugi waa aljaariyatu bedelkiina waa xadiiku xadiidku ma gabadh iyo dhammaystirana ah gabadhii qayb kamida miya ma haddana calaaqa ka dhaxayd aduba kala saari kari gabadh iyo warkeed miya adug kala baxa calaaqa ka dhaxayd waa noocaas calaaqa ka dhaxayd waa saas waajib waxaa damiiri lala xariiri dulmihi ulaabanaa xadiiu ha haadaasaa jaariyada ulaabanay acjaba ficl maadin mabniyn cala fatxi laa maxala lahu min alcraabi wa taa calaamatu tanis mabniyn cala sukuni laa maxala lahu min alcraabi ajabatnii soomil ma qorna wnunu lilwiqaay mabniyun cala kasri la maxala min alixraam weliyaa damiru muttasil mabniyun cala sukuuni fii maxali nasb mafcuul bihi muqadam aljaariyatu faacilu acjaba muakar marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri xadiiu badlu min aljaariya wabadlu ijtimaali wabadlu marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri xadiiu mudaaf ha damiru muttasil mabniyun cala sukuuni fii maxali shay mudaaf ileyh له ونفعني waxaa anfacay alustaadu shiika xusnu akhlaaqihi akhlaaq wanaagiisa ay anfacay hadda fiiri wanafacanii waxaa iu anfacay oo waxay taray alustaadu shiika xusnu akhlaaqihi akhlaaq wanaagiisa ay anfacay akhlaaqdu ma shiiqii oo dhammaystirana ma jirkiisii qayb ka mid ahaa haddana akhlaaqda iyo shiiku waa isku dhex jiraan calaaqa ka dhaxayda lama kala saari karo ilaa isagu صifo u leeyahayba waana صifo iyo dhaqan uu leeyahay soo ma waa noocaas badlijtimaalka bedlujtimaal nafaca ficl maadi mabni cala fatxi laa maxlala min alicraab wanuunu lilwiqaay mabni cala kasri laa maxlala min alicraab walyaa damiir mutasil mabni cala sukuni fihi maxanas mafcuul bihi muqadam alisaadu faacilu muakar marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri xusnu بدل من الاستاad وبdل الاجتiماaع وبdل المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر حسن مضاف أخلاق مضاف إلى مجهول وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر أخلاق مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه النوع الرابع نوعافية بدل الغلط وغلط bedelkiisi وهذا النوع نوعaan على ثلاثة أطهب نوعyaal صدح ay ahaaday bedل الغلطka صدح usii qaybsama bedل الغلطka saddex usii qaybsama mayla fahm se waa ka dhacdeen casarka dheeraado mayla socotaan hayada ila socotaan hadda marka النوع نوع نوع الرابع أطرية بدل الغلط وهذا نوع نوعان على ثلاثة أطرب نوع يلا صدح كركود هذا الأول بدل البداء موقشدة بدل كيدي آه بدل البداء موقشدة بدل كيدي ضابط لي وضابطه ضابط كيسة an taksida waa inaad u qasado shaycan shay oo fataquulahu shayga aad ku hadasho uma yadhara uu kuu soo muuqda laka adiga ana hayrahu shaygaas kayrkiis afdalu minhu inuu ka fadli badan yahay oo fatacdila aad u leexato ilayhi kayrkiis baabikiis waa kanaa fiiri marka hore waxaa kuu muuqday shay inaad ku hadasho shay aad u qasado waa ku hadasho markaad ku hadashaa waxaa kuu soo baxay shaygaas kayrkiis inuu ka fiican yahay markaasaad shaygii kale u leexato kii inta ka tag iiri daabi wa daabiduhu an taqsida waa inaad uqasado shayca oo fataquulahu shaygaad ku hadasho uma yadxara laka uu kuu soo daahiro kuu muuqdo ana kayrahu shayga aad ku hadashay kayrkiis afdalu minhu inuu ka fiican ka fadli badan yahy oo fatacdila aad u leexato ilayhi qayrkiis wadaalika kaasuna kamaa low qulta haddaad tidhaaho kale weye haadihi ljaariyatu gabadhaan badrun dayax wey gabadhaan cadaankeedu waa dayax afar iyo toban kadib aa waxaa tihi dayax waxaa ka cadaan badan qorax gabadhaana cadaanteedu waa siyaado taasaa kuu soo baxday markaasaa tihi shamsun kor waa qorax dayaxna maahan mhm. markii hore waxay tihi gabadhaan caddaanteedii quruxdeeda waxaad ku shabahdaa dayax afrituma markaad ku dhawaaqday ay tihi hoosaad u dhigtay gabadha ah, dayax waa ka sidataa ee waa qorax ah, markaasaad qoraxdii ku dhawaaqday waa kaasaa bedel bedelbadaa ka arrin kugu dhalato kuu soo baxday waa kaasaa wadalika kamaa law qulta haddaad tidha haadihi aljaariyatu gabadhaan badrun dayax wey uma qulta ad tidhahda bacda dalika shamsun qorax wey bedelbadaa la yidhaahda athani badru nisyaan marka hadalka wuxu iskugu xilsana hadda baa lagu sharaxaahe haadihi aljaariyatu badrun shamsun saas iskugu xilsana saas iskugu xilsana markaasaa leeda hadiha xarfu tanbiih di ismu ishaara mabniyun di ismu ishaara mubtada mabniyun cala alkasri fi maxali raf alkariyatu ifatu di wa ifat marfuuci marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri badnu khabaru mubtadae marfuucu bilmubtadae wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri shamsun badelu min badr wa badelu marfuuc waxaa leedahay shamsun badelu min badni wa badelu badaa wa badelu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri ahaani badelu nisyan kan kale waxaa leedahay badelu nisyan daabiduu leeyi wa daabiduhu an tabniya waa inaad dhisto kalaamaka hadalkaaga fil awali marka hore calaa danin malo marka hore waxbaad malayne malahaasaad hadalkaaga ku dhiseen siyaad malayne sidaasaad hadalkaaga ku dhiseen an tabniya kalaamaka waa inaad ku dhisto fil awali marka hore calaa danin malo uma taclama aad ogaato khada'ahu malihii gef inuu ahaa malihii inuu gef ahaa ousan sax ahayn aad kadib ogaato oo fata'dila aad ka soo leexato canhu malihii amaa low raayto haddaad aragto sabaxan mukul mukul oo aadan u jeedin xaqiiqadooda xoogaa oo aa kuu muuqday min baciidin meel fog aad ka arag fadanantaw insaanan qofaad u malayn qofaad u malayn faqulta markaasaa tihi ra'aytu insaanan qofaan arka maa idlaaha joogteen warkaan u dhaqaaqna war dhulkan yaa yaqaan wax banu aadan kuma noola markaasaad mukul arag mukul aad arag markaasaa ti ra'aytu insaana arqofaan arka qaar qofkaasaan weydiinayna bal waddadii dhinaca naga xeg waa mukul fogaheedu waa soo dhawaadsaa waa faras wuxuu qofba ma markaasaa tihi farasa war waxaan arkay faras u ah, ah faras u ah soo jeedin marka hadalku suugisa uxsana ra'aytu insaanan farasan saas u noqona ah, laakiin maqsuudka macnaha meesha uu ka dhashay aad athali bedl al waa qaladka bedelkiisi wadaabithu daabitkiisa waa kii aad matniga ku qaadatay kan matniga kaad ku qaadatay wey an turiida waa inaad doonaydo kalaaman hadal hadalaad rabtaa inaad sheegto qalbigaaga hadalkaasaaba ku jira fayasbia oo arab fayasbiqa lisaanuka oo carabkaagu uu kaaga degdego ilaa kayrihi shaygii aad doonayday ayrkiisa wa bada nudqi gabaalki wa bacda nudqi dhawaaqi ka gabaal tadilu waad leexane ilaa maa kiyaad u leexane aradta aad doonayd awala markii horeba naxw ra'aytu zaydan arkay alfarasaan arkay sabqulisaana layidhahda casharka intaan marar badan soo kuma mar arag ama raba marfuuca maxaa leeyahay mansuurkaasaan leeyahay marfuucun kelmadda hore maxaa layidhaha bedelqalad aha la soco sabqulisaan carabka adoo meel u socda carabku meel kale kaaga dhaca carabkaa ku kiyaana la yihahda carabkaa kiyaanay faras aad rabtay inaad ku hadasho raaytu zaydan a ah, carabka ka soo baxday markay ka soo baxdaad tidhi alfarasa hayehe haddaad soo diyaaridaan hadde arda markaas dadaalayda ihdinayda cashar dheer aad xaq uleedahay hadii kale laba laba sada dhaha haye saa u socotaana laydin wada sidaad u socon kartaana laydin geedigelina